alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm wbaarak cala nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu casharkeenna waa kii sideedaad oo ka mid a kitaabkii khud caqiidataka min alkitaabi wasunnati saxiixati oo iska lahaa asheekh maxamed jamiil zayn raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi maa xukmu sixri sixirka xukumkiisu muxuu yahay waa su-aasha labaatan iyo maa maxay buu xukmu sixri sixirka xukunkiisu muxuu yahay dadka in la sixro jawaab asixru sixirku min alkufri gaalnimada ayuu ka tirsan yahay waa gaalnimo qaala allahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sixreeyi walaakina shayaadiina shayaadiintu kafaruu way gaaloobeen yucallimuuna waxay barayeen annaasa dadka asixra falka iyo sixirka ayay barayeen wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ijtanibuu ka dheeraada assabca toddobada almuubiqaati ee waxalaaga ashirku shirkiga ka dheeraada billaahi ilaahay shirki loo sameeyo iyo wasixru sixirka rawaahu muslimun muslim ayaa wariyey halkan wuxuu kaga hadlayaa musanifku wax loo yaqaana sixir sixirku waa gaalnimo waa wax diinta ilaahay looga baxo waana daminuuta la galo kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay waxaana weeye qofku intuu jin iyo balaayo adeegsado inuu dadka sixro markaasuu wuxuu samaynayaa dadkiibuu bedelayaa xaqiiqo weeye sixirku waa xaqiiqo jirto aan la inkiri karin laakiin waa wax baatil ah sixirku inuu gaalnimo yaho qofka saaxirka ahi uusan muslim ahayn oo gaal yahay culummada muslimiinta badankooda qaba say u badan yihiin badanka culamada muslimiintu waxay qabaan sixirku inuu gaalimay walkan soo maa qofkii dadka sixraana uu gaal yahay culimmada qeyb ka mid a ah waxay qabaan sida imaamu shaafici oo kaleeta raxmatullaahi caleyh ou leeyahay sixirka qofku markuu wax sixiray sixirkiisaan fiirinayna hadduu sun iyo wax lamida iyo uu adeegsaday oo uusan shayaatiin iyo jin iyo waxaas uusan waxa weeyaan kaalmaysan waa dambi weyn oo dunuubta waaweyn laakiin weli diinta kama bixin dunuub weyn buu lakiin ku dhex jira hadduu laakiin jin iyo shayaaiin iyo balaaye inta kaalmaystay uu halkaas dhankaa la aaday waa gaalnimo arraajix marka waxa weeye qofka saaxirka ah waa gaal camalka sixirkaana waa camal aada u xun weeye dadkaa la isku diraa dadaan israayan baa la isjeclaysiiya dad baa waxaa laga yaaba dhibaata in geysto waa camal shaydaan waay qofka saaxirka ah oo ummadda sixirayo jinka adeegsanaya oo shayaadiinta adeegsanayana intuusan sixirkaan bara ka horbuba soo gaaloobay markuu diinta kasoo baxa kabacdibu dadka sixraya marka waa in iska ilaaliyo qofka saaxiibkaa ah looma tago wax lama weydiiyo wax laguma darsado wuxuu sheega lama rumeeyo wax gaalimaa wey ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku sheegay walaakina shayaaiina shayaaiintii baa kafaruu gaaloobay maxay ku gaaloobeen yucallimuuna waxay barayaan annaasa dadka asixra sixirka ayay barayeen saxaabada nebigu waa layn jireen sixir hadday arkaan cumar baa dilay wuxuu yidhi inta wareegta soo saaray meel allaala meeshaad ku aragtaan nin wax sixira iyo qof dumara wax saxirta kow kala siiyey gabadhii u dhalay xafso ahayd qof gabar saaxiri saaxiraday dishay nin saxaabiga loo oran jiray loo ohan jiray jundub alkhayr isaguna kow uu kaga siiya nin saaxir way dili jireen marka saxarada hadday arkaan ayib nebigu wuxuu sheegay ijtanibu ka dheeraada asabca ah toddobada almubiqaati ee waxalaaga toddoba shay oo qofkii sameeyaa mid ka mida uu ku halaagsamayo buu nebigu yihi iska ilaaliyay toddobadii laba qodob oo ka mid ah ku qoran waa maxay ashirku billaah ilaahay cibaadadiisa iyo xuquuqdiisa cid kale in lagu daro iyo wasixru sixirka qofkii dadka sixra marka waa halaagsaday adduunka iyo aakharaba hadduusan ilahi uga toobadkeeni asixru sixirku min alkufri gaalnimada ayuu ka tirsan yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walaakina shayaaiina shayaadiintu kafaruu way gaaloobeen yucallimuuna waxay barayaan annaasa dadka asixra sixirka wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ijtanibuu ka dheeraada asabca toddobada almubiqaati ee waxalaaga ashirku gaalnimada ka dheeraada billaahi ilaahay waxa weya ashirku la wadaajinta ka dheeraada billaahi ilahay cibaadadiisa cidka lala wadaaji lala wadaajiyo iyo wasixru sixirka rawahu muslim su-aasha labaatan iyo toddobaad hal nusadiqu ma u rumaynayna alcaraafa qofka caraafka ah oo waxyaalaha qeybkaa ka warramo maqan iyo walkaahina qofka faalalowga ah fii cilmi lgaybi waxyaalaha qeybka ah oo maqan oo ay ka warramayaan ma u rumaynayna jawaab laa nusadiqu u rumaynmayno humaa labadooda labadee waa alcaraaf waalkaahin labadaa waxay sheegeen u rumayn mayno liqowlihi baana u daliila hadalka alle tacaalaa sarreeye uu yidhi qul waxaad dhahdaa nabi maxamedow laa yaclamu ma ogaa alqayba alla laa yaclamu ma ogaa man cidda fi samaawaati cirarka ku dhex sugan iyo wal ardi dhulalka algayba waxyaalaha qeybkaa oo maqan waxba kama oga ila allahu alla maahan wa qaala sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man ruuxii ataa u taga caraafan qof cilmu qeybka sheegta aw kaahinan ama qof wax mustaqbalkaa ka warrama oo fa sadaqa u rumeeyo hu qofkii wuxuu sheegay fa sadaqa u rumeeyo hu kaahinkii iyo caraafkii bimaa waxa yaquulu uu leeyahay faqad kafara wuu ku gaaloobay bimaa shaygii unsila lagu soo dejiyey calaa muxamedin nabi moxamed korkiis sala allahu alayh wasalam meeshaa wuxuu sheegay laba qolo oo su-aal uu ka keeno yihi waxay sheegaan ma rumaynaynaa alcaraaf walkaahin caraafku waxa weeye waxyaalaha qeybka ahoo maqan qofka ka warrama tusaale alaab baa lagaa xaday mobilka baa lagaa xaday markaasu wuxuu leeyahy mobilkaagi tu alif buu yaalla xaafadda tu alifka dhexdooda mobilkaagi yaalla guri hebel buu yaalla baadi baa kaa luntay ilmo yar baad kaal waa meel meel u aaday markaasu wuxuu ku leeyahay ilmahaagii hadda wuxuu marayaa meesha la yidhaahdo bangaani waa qof cilmo qeybka wax qayba ah. inteenan hadda haddaan telefoon la inoo soo diriyo waan cid wax inoo sheegtay jirin see wax ku ogaan karna balaayo la shaqaystaa jin iyo rooxaan iyo mingis iyo balaayo la shaqaystaa shayaadiin jinkuna waa uma tiro badan oo laga yaaba inay dhaga wadan yihiin oo waxa weyaan wax badan ay ahkaan oo naga qarsoona inaga sidaa awgeed baa waxaa laga yaabaa jinkiibaa wax usoo sheegaya markaasu wuxuu kuleeyahy alaabtaadi luntay halkaas intaala qofkay kaalumaya halkaasuu taagan taaganya halkaasuu maraya kaasaa waxaa loo yaqaanaa caraaf mala fahamtay kaahinkuna waa maxay asaguu ka ag dhow yahay waxa mustaqbalka aho hadda kabacdi dhici doona ayuu ka warramaa kaahinka wuxuu ku leeyahay maalin heblaad dhimanaysaa meel heblana waad ku dhimanaysaa ah, gaarisa adoo taagan baad dhimanaysaa laga yaaba ama baasa meeshaas kuu sheegaya waa waxaan weli dhicin caruur ah, baa kuu dhalanaysa wiil iyo gabar baa kuu dhalanhaya labaduna waa dhimanhaya bale afar iyo labaatanka saaca soo socda waxaasaa dhacahaya baa laga yaaba inuu ku yidhaahdo wax odoroos iyo waxaasaan uga baranay ilaahyana ma aha waa wax cilmuqayb asaga uu sheeganayo wax mustaqbalka ah oo dhici doona qofka ka warrama kaahin loo yaqaan malafaan malafaan labadaa labadaa waxay sheegaan ma loo rumaynaya maya sababtu waxa weeye labaduba waxay sheeganaya waa cilmu qayb kana wuxuu ku leeyahay alaabtaadi laxaday meel heley taalla kana wuxuu leeyahay waxaasaa dhici doona soo ma labaduba waxay sheeganayaan waa wax qeyb oo basharka iyo bani aadamka ka qarsoon ilahna qur-aankiisa wuxuu ku sheegay qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah ilahay keliya og cilmu keliya waxaa ogaan kara ciduu alla u sheegay oo rasuul ah. a yudiru calaa qaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin ciduu raali ka yaho rasuul ah ayuu ilahay cilmu wax ka tusaa lakin inaga waxba kama ogaan karo malka qoobka wuxuu nabigeenu sheegay sal alla alay wasalam caraaf qofkii u taga caraafka maxaan ku macnaynay waxyaalaha qeybka ah qofka ka warraba ow kaahinan kaahin kale maxaan sheegnay waxyaalaha mustaqbalka ah oo hadda kabacdi dhici doona qofka kasii warraba oo weliba u rumeeya wuxuu sheegayo oo yidhaahda sheekh abal baa sidaa sheegay wuxuu yidhi waxa weeyaan waad iman doontaa berri marka waxa weya waa runtii soo baqdid oo cabsatid faqad kafara bimaa unzila calaa muxamadin nabi maxamed wuxuu lagu soo dejiyey qofkaas waa ku gaaloobay nabi maxamed maxaa lagu soo dejiyey qur-aanka iyo sunada xadiiska saxiixa sal alla alay wasalam mar haddaad labadiiba ku gaalooday hadda muslim ma tihin sidaa ogeed saaxirna ha u tegin caraaf iyo faalalowna ha u tegin qof mustaqbalka noocaasa ka warramana ha u tegin ma la fahmi haddaad inta u tagtid waxay sheegayaan u rumaysid gaalbaata nabigaa sheegay sal alay slam waad gaalowday diintii nabi maxamed waa ku gaalowday muxuuba kaala maqanyaa bashar maskiin ah oo jeegadiisa timaha ku yaalla aan arki karin inuu yidhahdo alaabtaadii la xaday waxay taallaa meel heble qofka kaa maqana meel hebluu maraya bahina waxaasaa dhici doona waxaas waxba kama jiraan hal nusaddiqu magu rumaynaynaa alcaraafa qofka caraafka loo yaqaano oo cilmu ka warrama iyo walkaahina qofka waxyaalaha maqan oo imaan doona ka warrama fii cilmi lqeybi waxyaalaha cilmu ah oo ay ka warramayaan muu rumaynaynaa jawaab laa nusadiqu u rumayn mayno humaa labadooda labadee alcaraaf walkaahin waxay sheegayaan u rumayn mayno liqowlihi waana u daliila hadalka alle tacaala sareeye qul waxaa dhahdaa nabi maxamedo laa yaclamu ma oga man dadka fi samaawaati cirarka dhexdooda ku sugan iyo wal ardi dhulalka dhexdooda algayba waxyaalaha qeybkaa waxba kama oga ila allahu alla unbaa og ilaahay keliya og ayagu waxba kama oga wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man ruuxii ataa u taga caraafan qof carraafa oo waxyaalaha maqan ka warramo faalalow aw kaahina ama waxyaalaha dhici doona qofka kasii wahama qofkii u taga oo fa sadaqa u rumeeya hu carraafkii bimaa waxa yaquulu uu leeyahay sadaqa hu caraafkii ama kaahinkiibu wuxuu u rumeeyey bimaa waxa yaquulu uu leeyahay ku hadlayo faqad kafara qofkaa qofkaa u tegay wuxuu ku gaaloobay bimaa kii unsila lagu soo dejiyey calaa muxamedin nabi maxamed dushi sal alla alay wasalam saxiixun xadiidkan waa saxiix rawaahu axmedu imaam axmed bnu xambal baa wariyey su-aasha labaatan iyo sideedaad hal yaclamu ma og yahay algayba waxyaalaha maqan axadun qofna qeybka waxa loo yaqaana waxa bani aadamka ka qarsoon ma la fahma ilahay waxba kama qarsoono laa yakfaa calayhi shay-un fi lardi walaa fi samaa xagga sare iyo xagga hoose midna wax kagama qarsoono ilaahay marka marka lagu leeyahay wax qayb ah waa wax dadka ka qarsoon cid og ma jirtaa jawaab laa yaclamu ma oga algayba waxyaalaha maqan oo qeybka ah axadun qofna ma oga ilaa man ruuxii maahane alaca uu ogeysiiyo hu asaga allahu alle oo min arusuli rususha ilahay ka tirsan qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi caalimu lgaybi alle huwa asagoo caalimu lgaybi waxyaalaha maqan oo qeybkaa midka ku cilmila weyy falaa yudhiru uma muujiyo calaa qaybihi cilmigiisa qeybkaa iyo maqnaanshihiisaas axadan qofna ma ogeysiiyo ilaa man ruux maahane irtadaa uu ilaahay raalli ka noqday oo min rasuulin rasuulka wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yaclamu ma oga algayba waxyaalaha qeybka ah ila allahu alla mahay cid kale ma oga xasanun xadiid xasana weeye rawaahu abaraaniyu rawaahu adabaraaniyu dabaraani ayaa wariyey aayaddan iyo xadiidkan waxay noo sheegeen cilmu qeybka waxyaalaha dadka ka qarsoon yaa ogaan kara allah oo ma dhici kartaa ruux bani aadam inuu ogaado hal waduu ku ogaan karaa waa maxay hadduu yahay rasuul ilaahay uu raalli ka noqday oo hawshaa ogeysiiyey ku fiirso falaa yudhiru calaa gaybihi axadan hal qofna ilahay uma muujiyo cilmigiisa qeybka ah ilaa yuu muujinaya man irtadaa min rasuulin waa ruux laba tilaamood laga helay ruux raalli laga yahay rasuulna ah ruuxaasaa cilmuqeybka wax un ka ogaan kara cilmuqeybka dhan xataa ma wada ogaan nabigeena malku jibriil baa intuu yimid wuxuu yihi saacadda qiyaamo goormay dhacaysa mal mas-uulu canha biaclama min asaa'il buu ku yidhi adiga iweydiinaya iyo aniga iweydiinaya iskuma warqaamo yas'aluunaka can isaacati kaanaka xafiyun canha saacadda qiyaamay wax kaa weydiinayaan sidii inaad ku xeldheerto wax ku og tahay ilahay baa ka warqaban alfam sooma cilmu qeybka marka ilaahay baa khaas u leh cid ogaan karta ma jirtaa ciddii asaga uu ugu talagalo rasuul uu raalli ka yahay unbuu wax ka ogeysiiya ciddaasna wax walba looma sheego qayb un ka a ah cilmu qaybka loo sheegaa rasuulkaas oo rususha ilaahay hal yaclamu maogyaha alqayba waxyaalaha maqan axadun qofna jawaab laa yaclamu ma oga alqayba waxyaalaha qeybka ah oo dadka ka qarsoon axadun qofna ilaa man ruux maahane atlaca uu ogeysiiyo daalacsiiyey hu asaga allahu alle oo min min arusuli rususha ah oo min arusuli rususha ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi sarreeya caalimu lgaybi waxyaalaha maqan allaha ku cilmilo weeye alle falaa yudhiru ma ogeysiiyo uma muujiyo calaa qaybihi cilmigiisa qeybka ah axadan qofna ilaa man ruux maahana irtadaa u raali ka noqdayo min rasuulin rasuul wa qaala nabiga suuban wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yaclamu ma oga alqayba waxyaalaha maqan ila allahu alla maahane xasanu waa xadiid xasana rawaahu abaraaniyu abaraani baa wariyey su-aasha labaatan iyo sagaalaad hal nalbasu ma xiranayna al khayta dunta dunta marada lagu talo soo ma taqaana dunta ma xiranayna iyo wal xalqata giraangir wareegsan lishifaa'i caafimaad dartiina ma u xiranayna jawaab laa nalbasu ma xiranayna humaa labadooda liqowlihi hadalka allahna u daliila tacaalaa sareeyi wa in yamsaska hadduu ku taabto kugu dhaco kugu taabto allaahu alle bidurin dhib falaa kaashifa wax fayda oo kaa qaada lahu dhibkii uma sugna ilaa huwa asaga maahan isaga unbaa kaa qaadi karaa wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka hadalkiisa ayaa u daliila amaa inahaa iyadu laa tasiiduka kuu kordhin mayso ilaa wahnan daciifnimo maahana iyo xanuun unbudhaa tuur canka xaggaaga iska tuur fa innaka adiga low midta haddaad dhiman lahayd maa aflaxta maadan liibaanteen abadan weligaa maadan liibaanteen saxiixun waa xadiis saxiix rawaahu lxaakimu imaamu xaakim baa wariyey wa saxaxahu wuuna saxiix yeela xadiidkan wa waafaqahu waxaa ku waafaqay addahabiyu dahabi baa ku waafaqay imaamu dahabi waxaa ii qoran wa wafaqahu wa waa waa sax wa waa waa sax wa waafaqahu waxaa ku waafaqay addahabiyu imaamu dahabi waa hadaas halkan wuxuu ka hadlahayaa musanif dad waxaa jira markay xanuunsadaan waxay xirtaan wax loo yaqaano qardhaas ama xirsi waraaqaa lasoo qaadaya waxbaa lagu qorayaa wixii marka lagu qoraa la samayn waa la hagaajin surkaa ilmaha loo geliyaa marka waxaa la leeyahay waxay ka ilaalinaysaa ish qortii dumarka ahayd oo weydaa laga yaabaa dhexda in loogu xiro oo halkaa inta wax loogu akriyo waxaa la leeyahay haddii loogu xiro way uuraysanaysaayo ilmay dhanaysaa qofkii xanuunkiisa la bixin waaya waxaa laga yaabaa in luqunta iyo meel loo geliyo markaasa waxaa dhowr iyo toban xabo saas inay u wareegsan tahay halkaas oo ku haysto midba wax ku qoran yihin baa laga yaaba khayr marka waa dun baa lagu talaa inta la hagaajiyo baa dun lagu talaya ama waa wax halqaaha wareegsan oo giraangir camal ah cunjirka soomida arag jeergaamada iyo marka laga bixiyo wax wareegsan oo camal ah wax sidaas oo kale ah aad aaminsan tahay inay caafimaad tahay markaad iska bixisa aad leedahay waa xanuunaysaa gacantii maxaa dhacay cunjirkii baan iska siibaa leeda oo muxuu ku hayay awal xanuuna ma hayo saacadda halkaa kugu jirta ma haddaad iska bixiso ma xanuunsanaysa ma xanuunsanaysa haddaad qabtid ma caafimaad bay kuusoo kordhay wax saacaddaas oo kaleeta oo cunjir saa u wareegsan marka inaad tirahdo gacantaada xanuunaysa hala ii geli waxaad ogaataan marka masale muhim ah. qur-aanka ilaahay haddii waxa meesha ku qorno qur-aanka ilaahay uu yahay ama ducooyinkii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam axaadiistiisa kusoo aroortay inta meesha lagu qoro qofka loo xiro qofkuna uu aaminsan yahay waxa wax caafiyaayay ilaahay inuu yahay oo keli ah waxaana sabab asbaabta ka mid ay tahay taas wax dhiga qala insha allah qodobkaa fahm wax dhiga qala sababta waxa qofka meesha ugu xiran waa qur-aanka ilaahay ba qofku hadduu xanuunsado somida ala tahliil loo tufo biyaha la soo qaaday tahliilshaa lagu tufo biyihii waa cabayaa marka ma biyaha waa caafiya ilaah waa caafiya biyahan qur-aanku ku akristay wuxuu rajaynayaa ilaahay qur-aankaas inuu caafimaad u geliyo qarnaasta iyo xirsiga la xiranahayaana hadday intaa keliya tahay qur-aan baa ku qoran ko ama axaadiis nebi ama ducooyin caadi o aan shirki iyo midna ahayn baa ku qoran gaalnimo keenaynin qofkii xirta xirsixirra ka dhigta ilaahayna ku baryahaya inay ayagu wax caafiyaanna aan aaminsanayn wax dhibo alqonqoonka laakiin waxaa meesha ku qoran hadday yihin magacyaal jin iyo balaayo iyo xisaab iyo sixir iyo wax daran hadday ku qoran yihiin inay ayagii wax caafiyaanna qofkii uba sidaas ku aaminsan yahay waa gaalnimo diinta looga baxay klef waa qodobka sidaasaa loo kala qaadaya raajixna sidaa ayaa loo kala qaadaya ayib hal nalbasu ma xiranaynaa alkhayta dunta iyo walxalaqata wareega garaagirta wareegsan lishifaa'i caafimaad darti jawaab laa nalbasu ma xiranayna humaa labadooda liqowlihi ilaahay hadalkiisaana u daliila tacaala sarreeya wain yamsaska hadduu kugu taabto kugu rido allahu alla bidurin dhib falaa kaashifa wax kaa qaada lahu asaga uma sugnaan xanuunkii ilaa huwa asaga maaha haddaad xanuunsatid yaa ku caafin kara allah ilahay baa ku caafin kara isbitaal waad aadi kartaa waa lagu duri karaa laakiin yaa caafimaadka haya allah ilahay baa haya caafimaadka wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka hadalkiisa amaa inahaa nin wuxuu u yimid xalqad wareegsan qaba markaasuu maxaa kuu dhacod ka xiranta gacanta ay xanuunayso ka xirtay markaasaa nabiga tuur tuur buu yidhi waxaan xanuun ahayn kuu kordhin mayso haddaad sidaa ku dhiman lahaydna weliga amaadaa liibaateen waxaa laga yaabaa waxa ku qoran baa wax khaldan ahaa laakiin waxa ku qoran qur-aan keliya hadduu yahay weligaa maa dhibaatay nabigu ma yarahan sal alayh wasalam ama inahaa ayada laa tasiiduka kuu kordhin maysa ilaa wahnan xanuun maahane daciifnimo imbidhaa tuur canka xaggaaga iska tuur fa innaka adiga low midta haddaad iman lahayd ayadoo gacanta kugu jirta maa aflaxta maada libaanteen abadan weligaa maada limaanteen saxiixun xadiidkan waa saxiix rawaahu lxaakim xaakim baa wariyey wasaxaxa wuuna saxiix yeelay wawaafaqahu dahabiyu imaamu dahabina waa ku waafaqa marka u fiirso imaamu xaakim baa wariyey markuu xadiidkii wariyey buu yidhi waa saxiix imaamu dahabi baa isna fiirshay wuxuu yidhi asna waa saxiix su-aasha soddonaad hal tacalluqu hal tacallaq hal tucallaqu ma la suraya alkharazatu khardhaasta iyo walwadacatu aleesha iyo wanaxwumaa waxa la midka ah wanaxwuhaa waxa la midka ah ma la surayaayo guryaha iyo luqunta iyo mala suran wadaacada waxa loo yaqaana waa wax badaya inta laga soo dhex saara la yidhahda jinka iyo isha iyo waxyaalahaasay dadka ka ilaalisaa marka dukaamadaa la dhex surtaa ilmaha carruurta oo kalaa la surtaa waxa la yidhahda ishay ka ilaalinaysaa geela iyo xoolaha lagu xirtaa kharasyaduna waa waraaqahaas wax lagu qoray oo naasta ah marka in la surto tii hore waxayd in la labisto tan ayadana waa maxay in luqunta la surto ama meelaha goobaha ganacsiga iyo guryaha laga laalaadiyo la suro oo la yihahdo ishay ka ilaalinaysaa ma bannaanta hal tucallaqu ma la suran karaa alkharajatu hardaasta iyo walwadacatu aleesha badda laga soo saaray iyo wanaxwaha waxa la midka ah in la surto luqunta iyo guryaha iyo meelaha la midka ma bannaanta jawaab laa nucalliqu ma surayno haa kharazada iyo wadacada min al cayni ila xaggeedna ilmaha iyo guryaha ka suri mayno o odhan mayno ishay ka ilaalinaysa cayntu waa maxay in la qofka qumayaa ku dhacdayo ilbaa ku dhacdo waa la cawliyey liqawlihi tacaala baan u daliila hadalka alle wain yamsaska hadduu kugu taabta allaahu alle bidurrin dhibaato falaa kaashifa wax fayda lahu al isaga uma sugnaa ilaa huwa allihim alla maahan isaga unbaa kaa fidin kara waa maxay hadday ili kugu dhacdo yaa kaa bixin kara allah haddaad xanuunsatid yaa ku cafin kara allah qardhaas aad meel ka laalaadisay ama aleel iyo waxaad meel surtay oo badda ka soo saartay cudur iyo caafimaad midna kuma hayaan cudurka iyo caafimaadkaba alla haya malefam qodobka ilaahay baa wax caafimaadiya ilaahay baana xanuunka dadka u keena oo laga yaaba sabab asbaabta ka mid inay ayagu la yimaadaan oo sabab u yihiin wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulku hadalkiisa u daliil u yihi man callaqa qofkii sura tamiimatan xirsi ama khardhaas faqad ashraka shirki ayuu la yimid oo waa gaaloobay qofkii qardhaas xirta ama dadka u xira waa gaaloobay qofkii dadka u xira man qofkii callaqa qasura tamiimatan xirsi ama qardhaas waa waraaqo wax lagu qorqoray kabacdina qofka lugunta loo geliya ama dhexda loogu xiray lana la rabo inuu caafimaad ka helo hadduu aaminsan yahay waraaqahan laftirkoodaa wax caafiya dee waa gaalimo laakiin waraaqo qur-aan ilaahay uu ku qoran yahay oo meesha lagu xirtay caafimaadna ilaahay lagaga rajaynayo tan ma ka hadlayso xadiidka mana qusayso man callaqa qofkii sura tamiimatan xirsi ama khardhaas oo cid u xira faqad ashraka wuu gaaloobay shirki buu la yimi saxiixun xadiidkan waa saxiix rawaahu axmedu axmed baa wariyey atamiimatu marka waa maxay sheikha tafsiirkiisi waa kana atamiimatu alkharazatu waa xirsiga ama khardhaas awil wadacatu ama aleesha oo tucallaqu qofka la surayo min alcayni il darteed baana loo surayaa ishaa laga surayaa ha u qaadan ishu meel wax la sura male leh min alcayni min ajli alcayni isha darteedaa looga xiraya waxaa laga baqaya il inay ku dhacdo il suma taqaanaa maxaa u taqaanaa waa qof baa wuxuu kuu arkaya wax fiican adoo fahmo badan adoo wax akrisana markaasa waxa laga yaaba inuu kuu quuri waayo cawsigiisa qurux badanaayo caafimaad badanayo fahmo badanayo wax akrin badanayo casharka diyaari waxa laga yaaba qofku inuu wixii kuu quuri waayo xoogaa ku xasdo ishiisu markaa ina kugu dhacdaa laga yaaba ood xanuunsatid oo cadsi kugu dhaco wahsi kugu dhacdo ilahay baa laga magan gala ilahay baa laga magan gala marka dadka qaar baa waxay sameeyen wadacadaas wadacadaasoo loo yaqaano aleel iyo kharasadaas oo ah xilsigaas waraaqaha wax ku qoran yihiin oo la isku laabo oo dhinacyada laga tolay oo halkaa luquntaa loo gelinayo inay wax ka ilaalin karaan ilahay baa wax ilaaliya laakiin hadduu qur-aan ku qoran yahay oo ducooyin saxu ku qoran yihiin oo adkaar wanaagsan ay ku qoran taho qofki uu sidaa ku xirto xuquuqdoodana uu ilaalinayo xaggana uu aaminsan yahay alla keliya caafimaad haya wax dhibama su-aasha soddon iyo koobaad maa xukmu lcamali in lagu dhaqmo xukunkeedu muxuu yahay bilqawaaniini dastuurada almukhaalifati ee khilaafsan lilislaam islaam inagu waxaynu nahay dad islaam soo saas maa ilaahay wuxuu inoo soo dejiyey kitaabkii qur-aanka ah wuxuuna usoo dhiibay nabi maxamed sala allahu alayh wasalam oo ummadda baraya kitaabkan waxa uu yahay iyo waxuu xambaarsan yahay uma baahnin marka dad kaleeto wax ay dejisteen oo qodobo iyo dastuuro ah inaynu ku dhaqanno oo mabda iyo diin ka dhigana lama oga mala fahma haddaynu isqabsanno haddaynu wax isku qabsanno haddaynu wax ukubayno kitaabka ilahi baa kala saarayna isagaan baranaynaa isagaan ku dhaqmaynaa qawaaniintu waa maxay waa qodobo dastuuro oo dad ay degsadeen oo ay qorteen oo laga yaabo inay yidhaahdaan qofkii sidaa sameeyo dadka laaya xabsidaayin baa lagu xukumaya haye qofkii sidaa geysta wuxuu leeyahay laba sano xarig qofkii sidaagiis waa qodobo iyaga u degan inagu dad islaamaynu nahay wixii diinteenna ka hor imaanaya marra lama ogola inaan samayno cidu doona ha ka yimaada maa xukmu lcamali in lagu dhaqmo xukunkeedu muxuu yahay bilqawaaniini dastuurada almukhaalifata ee khilaafsan lilislaam islaam jawaab alcamalu in lagu dhaqmo bilqawaaniini dastuurada almukhaalifata ee khilaafsan lilislaami islaamka khilaafsan kufrun kufrun waa kaale dastuur kitaabka ilaahay ka hor imaanaya inaad tidhaahda adoo muslima waa ku dhaqmaya sax maa waad ku gaaloobaysa idaa goortii ajaaza qofka uu baneeya haa ayad ayade qofkii baneeya arrinkaa in lagu dhaqma inay bannaan tahay waa ku gaaloobayaa kow aw ictiqada ama uu aamino salaaxiyatahaa inay tahay mid u suubata in lagu dhaqmo dastuurka dadka gaalada ay degsadeen buu wuxuu yidhi waa wax wanaagsan oo waxay u suubataa oo ku habboon tahay in lagu dhaqmo ayadana waa gaalnimo qaala allahu tacaala qaala tacaala alla wuxuu yidhi waman ruuxi lam yaxkum aan dadka ku xukumin bimaa shaygii anzala uu soo dejiyey allaahu alleh fa ulaa kuwaasi hum ayagaa alkaafiruuna kuwa gaaloobay halkaa waxaad ogaatay laba waxyaalood buu sheekhu sheegay qodobka koowaad waxaa weeye qawaaniinta iyo dastuurada kitaabka ilaahay khilaafsan iyo dhaqan dadka qofkii qofkii dadka yidhahda waa lagu xukumaya oo baneeya inay bannaan tahay u sheega dadka waa lagu dhaqmi karaa kow ama wuxuuba aaminsan yahayba walow dadkaba yuusan u sheegayna inay u suubato in lagu dhaqmo labadaba waa ku gaaloobay ilaahina wuxuu sheegay waman lam yaxkum qofkaan ku xukumin bimaa shayga anzala allahu alla soo dejiyey fa ulaaika kuwaasi hum ayaga alkaafiruuna kuwa gaaloobay wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi wamaa muddada lam taxkum aysan ku xukumin a'imatuhum madaxweynayaashoodu bikitaabillaahi kitaabka alleh oo wayatakhayaru ay kala doortaan mimaa kii xaggiisa anzala allahu alla uu soo dejiyey ilaa jacala alla wuxuu yeelayaa ilaa jacala wuxuu yeelayaa allahu alleh ba'sahum dhibkooda baynahum dhexdoodu yeelaya waa isku diraya xasan waa xadiid xasan rawaahu ibnu maajah ibnu maajah baa wariyey wa gayruhu ibnu maajah cid aan ahaynna way waris ibnu maajahna waa wariyey qayrkiis waxaa loola jeeda cid kalena way la warisay wey xadiidkan wuxuu inoo faa'iideeyey madaxweynayaasha a'imada kuwa masaajidka tukiya waxa laga hadlay keli waa madaxweynayaashii ummadahan hogaaminayay haddaysan ummadda kitaabka ilaahay ku dhaqin wayatakhayaru mima anzala lahu maxaa loola jeedaa kitaabka ilahay intay ay kala doortaan ay yidhaahdaan inta nikaaxa iyo dhaxalka iyo ku saabsan salaadaha ayaan ku dhaqanay wixii ku saabsan ummaddan maamulkeedana kitaabka ilahay aan iska dayno qaybna ayagaa doortay qaybna waa iska tuureen sidaa hadday dhacdo ilahay ummadda waa isku salladaya ayagaa islaynaya cadawooda kusoo duulaya eber iyo baabaha bay iska dhigahayaan oo waxaa in badan oo caalamka islaamka maanta kamid ahaysta kitaabka ilahay markay ka tageen gobol gobol iyo tuulo tuulo iyo qabiil qabiil iyo dowlad dowlad isu leynayaan isu gumaysanayaano isu barakicinayaan wamaa muddada lam taxkumaysan wax ku xukumin a'imatuhum a'immadooda iyo madaxdooda bikitaab illahi kitaabka alle oo wayatakhayaruu ay kala doortaan mima kii xaggiisa anzala allahu alla uu soo dejiyey ilaa jacala wuxuu yeelaa allaahu alle ba'sahum dhibkooda baynahum dhexdooda ayaga islaynaya xasanun waa xadiis xasana rawaahu ibnu maajah baa wariyey waqayruhu asaga cidaan hayna way warisa su-aasha soddon iyo labaad kayfa sideebaan naruddu u celinaynaa oo ga jawaabaynaa su-aalo shaydaani shaydaanka su-aashiisa uu ku yidhaahdo man ruuxebaa khalaqallaaha alla abuuray shaydaanku wax ka qaabtana lama ah siduu su-aala kuu weydiinaya wuxuu ku leeyahay adiga yaa ku abuuray ilaah hayan roogga yaa abuuray ilaah cirka yaa abuuray ilaah kitaabka yaa abuuray ilaahay wuxuu waxaan ku weydiiyey ilaahayna wax walba asagoo abuuray asaga yaa abuuray su-aasha noocaaso marka shaydaanku uu ku weydiinayo maxaa u jawaabay maxaad isaga dhicinaysaa waa inaad difaaca haysatee isaga dhicis cadow hadduu kusoo weeraro waa in difaaca waxaa isaga difaca a haysatee kayfa sidee baan narudi u celinaynaa su-aalo shaydaana shaydaanka su-aashiisa ah man ruuxebaa khalaqa abuuray allah alle jawaab idaa goortii waswasa uu waswaasiyo ashayaanu shayaan liaxadikum idinka midkiina waswaas hadduu kusoo rido haadaakan asu-aala ee su-aasha hadduu ku waswaasiyo falyastacidhaa magan gala billahi ilaah ilahay buu ka magan galaya qaala tacaala alla wuxuu yidhi waimaa yanzaqannaka hadduu ku waswaasiyo oo kukusimbirixiyo nasqun min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nasqun mid ku simbirixiyo oo ku waswaasiya fastacid magan gal billaahi alla magan gal innahu alle huwa asagaa assamiicu allaha maqalka badanoo wax walba maqla ah alcaliimu ee wax walbeetaba og wa callamanaa wuxuuna baray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam an narudda inaan celinno kayda shaydaani shaydaanka dhagartiisa oo wanaquula aan dhahno aamantu waan rumeeyey billaahi alle ayaan rumeeyey wa rusuligii rusushiisana waan rumeeyey qul waxaad dhahdaa huwa arrinku waxaa weeye yashaanigu allaahu alle axadun keligii inuu yahay allahu alle assamadu allaha dhibaatooyinka loola qasda weeyaan lam yelid ilaahay wax ma dhalin walam yuulad lamana dhalin walam yakun ma ahaanin axadun qofna kufuwan mid u dhigma lahu alle uma lyadful ha tufo qofkii can yasaarihi bidixdiisa alaaثan saddex jeer bu canruufu tufaya dhanka bidixda ah wax yar saddex jeer canruufu leeda maaha inaad caruuf afka inta ka buuxsatay dadka halaynaysa ma lagaa hadlaya taa wax yar oo caruufa xataa salaad adoo ku jira waa tufi kartaa adoo salaada ku jira haddaad waswaas kaa dareentid saddex jeer leeda maaha inaad dadka caruuf ku tufaysid ama warya iska qoynaysid saddex jeer keliya waa dhanka bidixda kow dhanka bidixda bas weeye maaha inaad midigta u tufaysid walyastaciid ha magan galo min ashaydaani shaydaankiina ilaahay ha ka magangalo galo walyantahi su-aalihii uu isweydweydiinaya meesha ha kusoo aftiro ha joojiyo fa inna daalika arrinkaas oo shaydaan iska naaridda ah iyo bidixdoo loo tufo yudhibu wuxuu ka tagsiinayaa canhu ruuxa xaggiisa wuxuu dareemayo ka tagsiino haadihi arrinkan aan soo sheegay arrimahan khulaasatu laxaadiidi axaadiidtii gabagabadooda weeye alsaxiixati ee saxiix ahayd alwaaridati ee kusoo aroortay fi lbukhaariyi bukhaari iyo wa muslimin muslim iyo wa axmeda axmed iyo wa abi daawuuda abi daawuud muxuu ka hadlaya wuxuu ka hadlayaa hadduu shaydaanku su-aalaha ku weydiiyo ku yihahda ilaah yaa abuuray dhowr waxyaalood baad samaynaysa ko horta ilahay baad ka magangelaysa maxaad odhan acuudu billahi min ashaytaan arajiim kow labo waxaad odhan samaynaysaa dhanka bidixda ah baad saddex jeer candhuu futumaysaa soo laba maa saddex <coughs> su-aalihii uu ku weydiinaya halkaasaad ku joojin rooga yaa abuuray cirka yaa abuuray adiga yaa ku abuuray su-aaluhu kuud weydiinaya meeshaas isku afmeeraysa waa joojin maqabas wey shaydaanka iska naartay bidixdood u tuftay su-aalihiiod meeshii ku joojisay soo intaa ma haysid iyo qulhuwallah oad akridi qulhuwallah oad akridi iyo adoo yidhaahda aamantu billaahi aamantu billaahi qulhuwallah oad akridi saddex jerood bidixdood u tuftid shaydaankood iska naartid su-aalihii oad joojisid maaqa qodob baayo shantaasba waad samaynaysaa wuxuu ku leeyahay haddaad intaas samaysid waswaaskii uu kugu waday meeshaasu ku afjarmaya bas waa isku dhamaantay bartaasu ku gabagaboobay su-aal baa meesha timi axkaamtan aad sheegtay aamantu billahi iyo qulhuwalaa la akrinahayaa iyo bidix baa loo tufayaa iyo shaydaanka la iska naarahayaa su-aalihii baa la daynahayaa su-aalahan sharta ah xaggee ka yimaadeen wuxuu ku leeyahay axaadiis baa kusoo aroortay axaadiisuna waxay ku taala bukhaari iyo muslim iyo axmed iyo abu daawuud baa wariyey axaadiistii marka kuma wada qorine macnahay ka hadlayeen unbaan meesha kugu soo qoray kayfa sidee baan naruddu u celinaynaa su-aala shaydaana shaydaanka su-aashiisa man ruuxebaa khalaqa abuuray allaha alle jawaab idaa waswasa markuu waswaasiyo ashaydaanu shaydaanku liaxadikum midkeeni haadaa kan as-su-aala ee su-aasha ah oo su-aashe man khalaqa allaha hadduu ku yidhahdo alla yaa abuuray falyastacidhaa magan gala bilaahi alle qaala tacaala alla wuxuu yidhi وإما imaa yanzaqannaka hadduu ku simbirrixiyo min ashaydaani shaydaan xaggi xalu ka ahday nasqun mid wax simbirrixiya oo waswaasiya fastacid magangal billaahi alle innahu alle huwa isagaa assamiicu allaha maqalka badana wax kastoo lagu hadlo wuu maqlaa alcaliimu wax walbana waa ogyahay wa callamanaa wuxuuna baray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama an narudda inaan celinno kayda shaydaani shaydaanka dhagartiisao wanaquula aan dhahno aamantu waan rumeeyey billahi allaan rumeeyey wa rusulihi rusushiisana waa rumeeyey ergaasaad ku dhawaaqaysa haduu ku yihahdo ilaah yaa abuuray allahi rusushiisaa rumeeyey iyo qul huwa allahu axad qul waxaad aadaa huwa shaanigu wuxuu yahay allaahu alle axadun keligii inuu yahay allaahu alle assamadu allaha dhibaatooyinka loola qasta weeye dhibaata hadday kugu dhacdo ilahay xaggiisaad aadi lam yalid waxba ma dhalin walam yuulad asnaa lama dhalin walam yakun ma aha axadun qofna kufuwa mid u dhigma lahu alle uma lyadful tufo uma liyaqul ma halkaa wax ku qoran uma liyatful ha tufo can yasaarihi bidixdiisa talaatan saddex jeer waliyastacid ha magan galo alla ha magan galo min ashaydaani shaydaan ha ka magan galo acuudu billahi min ashayaan rajim ha yidhaahdo waliyantahi ha iska daayo ha ka reebtoomo ha iska joojiyo muxuu iska joojinaya su-aalihii isweydiinaya oo shaydaanku ku waswaasinayay fa ina dalika arrinkaasi yudhibu wuu ka tagsiinaya canhu xaggiisa wuxuu dareemayo waswaas ah intaa hadduu sameeyo way ka tegaysaa haadihi tan iyo qoraalkan aan kusoo qoray khulaasatu laxaadiisi axaadiisi gabagabadeeda weeye asaxiixata ee saxiixahay alwaaridata ee kusoo aroortay fi lbukhaariyi bukhaari wa muslim muslim wa axmeda axmed iyo wa abi daawuuda abu daawuud su-aasha soddon iyo saddexaad hal yusabibu ma sababaya ashirku gaalnimadu alakbaru ee weyn alkhuluuda quwaarid fi naari naarta lagu waaro waa maxay shirki weyn haddaad ku dhacday shirki weyn muxuua waa soo maray sarful cibaadati laqayr lay samayna waa soo maray shirki weyn oo gaalnimaha haddaad ku dhacday oo aad sidaa ku dhimatay ma waxay sababaysaa inaad cadaabka ilaahay ku waafto weliga aadan cadaabka ka bixin weligaa ku jirtay waaritaanku waa maxay cadaab baad ku jiraysaa weligaa ka bixi maysa miyay sababaysaa hal yusabibu ma sababayaa ashirku la wadaajinta iyo gaalnimada alla akbaru ee weyn alkhuluuda ku waarid fi naari naarta dhexdeeda lagu waaro jawaab ashirku la wadaajinta al akbaru ee weyn yusabibu wuxuu sababaa alkhuluuda kuwaare fi naari naarta dhexdeeda lagu waaro qaala alla wuxuu yihi qaala wuxuu yidhi allahu alla tacaala sadeeye inahu amar yashani man ruuxi yushrik la wadaajiya billaahi alle cibaadadiisa iyo xuquuqdiisa ruuxi cid kale ugu dara faqad xarama wuu ka xarimay allaahu alle calayhi ruuxa dushiisa aljannata jannada waa ka xarima weligii janno arki maayo wa ma'waahu makaanu hoyadkiisa iyo meeshuu gelayaana an naaru naar weeyaanoo naar buu ku hoyanayaa joogayaa wamaa lidaalimiina kuwa daalimiinta ahoo mushrikiinta ah uma sugnaan min ansaarin wax u gargaara oo ilaahay cadaabkiisa ay ku jiraan uga gargaara ma helayaan aayaddaani marka waxay inoo sheegtay qofkii shirki ku dhaco kuna dhinta kow faqad xarama allaahu calayhi aljannata jannada ilaahay waa ka xarimay macnaheed waa maxay weligii ma gelayo hadduu jannadii waayo xageebu aadaya wa ma'waahu naaru meesha uu ku hoyanayo waa naar cid uga heelin karto odhan karta ha laga soo saaro ma jirtaa maya wamaa lildaalimiina min ansaar qolyaha daalimiinta ah wax u gargaaro ilaahay ka qaban karaa ma jirto cidna ilaahay cidduu qabsado kama qaban karto wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi man qofkii laqiya la kulma allaaha alle yushriku asagoo u shirki samaynaya bihi alle oo shirki iyo cibaadadiisa iyo xuquuqdiisa cid kale ugu darayo samaynayo dakala naara naarta galay mid lamidaa soo mar man maata wahuwa yadcuu min duuni illaahi niddan dakala naar waa isla midkii man laqiya qofka la kulma allaha alle qiyaamadu la kulma ilaah yushriku asagoo la wadaajinaya bihi alle cibaadadiisu cid kale ugu soo daray adduunkan markuu joogay sidana waa ku dhintay dakala naara naartu galaya rawahu muslim waana ku waaray su-aasha soddon iyo afraad hal yanfacu maanfacaya anfacaya alcamalu camalka iyo cibaadadu maca shirki shirki adoor waxa weeyaan samaynaya cibaadadu wax kuu taraysa su-aashaa si fiican u fahma waa maxay adoo mushrika oo shirki samaynaya oo ilaahay xuquuqdiisii khaaska ahayd cid kaleeta la wadaajinaya haddaad cibaado kaloo wanaagsan la timaadid taa kale wax kuu taraysaa maya matalan asnaamta qofka caabuda ama qubuurta u sujuuda hadduu yihaahdo qubuurtana waan caabudaya salaadaha shantana masaajidaan kusoo tukanhaya waxba u tari mayso camalkiisu waa koray hal yanfacu ma taraya wax ma u taraya alcamalu camalku wax ma taraya camalka waa maxay waa cibaadada cibaadada wax ma taraysaa maca shirki shirki la jiranki aduu shirki samaynaya cibaadadaado sax makuu noqon kartaa jawaab laa yanfacu ma anfacaya alcamalu camalka iyo cibaadada aad la timid maca shirki shirki la jirankiisa haddaad shirki la timaadid cibaadadaada waxba kuu tari mayso liqowlihi baa u daliila hadalka alle tacaala sarreeyey isagoo ka warramaya canil ilambiyaai nebiyaasha walow ashrakuu hadday la wadaajin lahaayeen ilaahay xuquuqdiisa u khaaskaa cid kale la xabita waxaa buri lahaa canhum ayaga xaggooda maa wixii kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeya wax allaala waxay camal samayn jireen oo dhan baa ka buri lahaa yaa laga hadlaya waa ambiyada ilaah walow ashrakuu hadday shirki samayn lahaayeen la xabita waxaa ka buri lahaa canhum xaggooda maa wixii kaanu ahayn yacmaluuna kuwii sameeyey oo waa maxay cibaado marka shirki iyo cibaado isma soo galaan cibaado ilaahay dartiis ah iyo shirki oo ilaahay cadow loogu noqonayo labadaasu inay inta meel ku wada jiraan cibaadadaada ay ku ansaxdo ma dhacayso wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi qaala allahu alla wuxuu yidhi tabaaraka khayrkiisu badayo wa tacaalaa sarreeye ana anu ilahay baa hadlaya wa xadiisu qudsi aqna shurakaa'i kuwa wax wadaaga mid ka deeqtoon baan can ishirki la wadaajinta man camila man qofkii camila sameeya camalan cibaado ashraka uu wadaajiyey macii aniga la jirankayga fiihi cibaadada dhexdeeda hayri aniga cidaan ahayn taragtu waan ka tegayahu ruuxaas iyo wa shirkahu la wadaajintiisaba waan ka tegaya rawaahu muslim xadiidkan ilaahay wuxuu ka warramayaa marar badan baa waxaan sheegnay sideedaba qofku inuu qof kale wax la wadaago oo shirki samaysto waxaa u geyn kara waa baahi ilaahayna cidna uma baahna ilaahay marka qofkii yidhahdo cibaadadiisaan cid ugu darayaa xuquuqdiisa khaaskaaan cid kale la wadaajin ilaahay buu meel kaga dhaca ilaahay buu u gafay waana gaalin ilahay baa wuxuu leeyahay marka inta wax isku darsatoo dhan aqnaa ana aqna shurakaay can ishirk in allaale inta wax la isla wadaagto isla wadaagto ana waa ka deeqtoon uma baahna ilahay adiga hebel baan idin caabudaya war uma baahna ilaa waxay u darta ilahu adiga hebel baa waxay abuuray uma baahna inaad tidhaahdid ilah keligii baa wax abuuray cibaadada keligii baa iskale ilahu adiga hebel baa roobka keenay maya ilahay inaad cid ugu dirtid cidna uma raalli kama shirki iyo qofkii sameeya ka war adigana ilaahay wuu kaa tegayaa garabkaa wuu ka baxaya shirkigii aada ilaahay la wadaajin jirtay iyo ciddaad la caabudi jirtay ilaahayna wuu isaga tiin tegaya ayaguna waxba kuma tari karaan ilahay wuu ka abuurtayna wuu isaga kaartagay waxaa isaga kaartagay hadda bidcula iska joog maysa walwacdaaba wa kuwaaraysa olib qaala allahu alla wuxuu yidhi tacaalaa tabaaraka khayrkiisu badaya wa sareeye ana anugu aqna shurakaa'i kuwa wax isla wadaaga mid ka deeqtoon baan ahay cani shirki la wadaajinta man ruuxii camila sameeya camalan camal ashraka uu wadaajiyey macii la jirankayga fiihi camalkaas hayri aniga cidaan ahayn taragtu waan ka tegaya hu ruuxaas iyo wa shirkahu shirkigiisaba waan ka tegaya rawaahu muslim muslim baa wari wallahu